walaa aquulu lakum idinku odhan maayo inii malakun anigu malak baan ahayna idinku odhan maayo in attabicu ma raacaayo ilaa maa yuuxaa ilaya kii lay waxyooday mooyaane wax kala raaci maayo qul waxaad tidhahdaa hal yastawi lacma ma siman yahay ka indhahala iyo walbasiiru ka indhaha qabee wax arkaya yacni ma sinna labadaas afalaa tatafakkaruun miyaydaan fakerayn bimacnaa fakera loo jeeda wa qaala ilaahay waxa waxau yidhi qul waxaad tidhahdaa laa amliku u hanan maayo linafsi naftayda nafcan waxtar ama dheef walaa daran iyo dhibaato toonna u hanan maayo ilaa maa shaaa allahu ku ilaahay doono inaan u hantiyo mooyaane ku kale u hanan maayo walow kuntu haddaan ahaan lahaa aclamu lhayba haybka mid ogyo waxa qarsoon ee dadka ka qarsoon mid og haddaan ahaan lahaa lastakartu waxaan badsan lahaa min alkhayri khayrkaan badsan lahaa wama masaniya suu'u xumaanta ima taabateen in ana anigu ma ihi ilaa nadiiru mid digaayo mooyaane wa mid bushaaraynaya mooye wax kale ma ihi liqawmin duul u digaayo u bushaaraynaya duulkaasoo yu'minuuna rumaynaaya wa qaala nuuxu nuux wuxuu yidhi calayhi asalaamu walaa aquulu lakum idinku odhan maayo cindii agtaydu ahaaday khaza'in ullahi khasnadaha ilaahay walaa aclamu algayba idinku odhan maayana haybkaan ogahay walaa aquulu ma odhanaayo inii malakun anigu malak baan ahayna idinku odhan maayo nebiyada ilaahay wuxuu amraa saddex umuurood inay ka beri noqdaan oo dadkana u caddeeyaan oo u sheegaan saddexdaa umuurood waxay yihiin mulki mulaqa oo wax walba ay mulkiyaan iyo haninimo mulaqa oo cid walba ay ka hani yihiin oo ka maarmaan iyo cilmi mulaqa oo wax walba ay og yihiin saas aawadee nebi nuux wuxuu yidhi walaa aquulu lakum cindii khazaain allah khasnadaha ilaahay oo dhan baan hayaa ma odhanaayo khasnadaha ilaahay baan hayaa ma odhanaayo oo nebiyadu khasnadaha ilaahay ma hayaan oo cidday doonaanna ma siinayaan cidday doonaanna uma diidayaan oo kama jarayaan nebiyadu waa gaajoon jireen waa dhibaatoon jireen waa qadi jireen waa xanuunsan jireen marka waxa weeye khasaa'ista ilaahay la gaar yahay dee ilaahay lama wadaagaan haninimo mulaqana iyo mulki mulaqana iyo cilmi mulaqana ilaahay baa la gaaraa cidi lama wadaagto wala aqulu lakum cindii khazaain اllah mulki mulaa ma lihi walaa aclamu lgayba qaybkaan ogahayna ma odhanaayo oo cilmi sii daysanoo wax walba aan ogahay taasina ma jirto nebi nuux saasuu yidhi mana odhanaayo malak baan ahayo sida malaa'igtu cunto iyo sharaab aynay ugu baahnayn anna inaan wax cuno iyo inaan wax cabbo uma baahnin odhan maayo ee cunto iyo sharaab kama istiqnoonaayo bimacnaa waa u baahanay saas aawadeed nebiyadu waa horraadi jireen waa gaajoon jireen waa xanuunsan jireen waa dhibaatoon jireen waa daali jireen khasaaista ilaahay dee allah lamay wadaagayn nebi maxamedna sidii baa la ka beri noqon qul laa aqulu lakum cindii khazaain اllahi wala aclamu اlhayba wala aqulu lakum inii malak labada mawdic waxay ku yimaadeen saddexdan umuurood iyagoo kulansan qur'aankana mawaadic badan waxay ku soo arooreen iyagoo kala tagan xataa mushrikiintu waxay filayeen cidda rasuul ilaahay noqonaysaa inay tahay cid wax walba og cid wax walba mulkida cid waxa weeye cunto iyo sharaab aan u baahnayn wa qaluu ma lihada الrasuul yaأkul الطacaama wayamshi fi اlaswaaq yani waa la yaabeen hadduu rasuulba yahay yani waxa weeye muxuu cuntada cunaya ma cuntada iska daayo muxuu suuqa kasab iyo wax la mida ugu soconaya inuu soo shaqaysto kasab xalaala shaqaysto muxuu suuqa u maraya waatay <coughs> odhan jireen dadka muu wax kaga socnaado guryo dahaba ah muxuu u yeelan waayey beero waaweyn isagu muxuu u yeelan waayey oo durduradu sidaa u dhex yaacayaan haddama arga marka waxaa weeye arrinka noocaas ah waa la burinaya rasuullada risaalo iyo fadaa'il baa lagu gaar yeelay laakiin basharnimadii kama baxayaan inay bini aadam yihiin qul inamaa ana basharu milukum waxaad ku tidhaahdaa wax kaleba ma ihi anigu waxaan ahay bini aadam inta haddii lagu dayn lahaa waxay dadka qaar odhan lahaayeen siday qaarkoodba u yidhaahdeen rasuulku bashar ma ahine kal bashari buu ahaa bini aadamka waa u ekaaye bini aadam ma ahayn oo waxay odhan lahaayeen basharun waa min baabi adaat tashbiihi iyo wajhu shabahi baa la xadfayo ay ka basharin saasay odhan lahaayeen laakiin si taalna loo buriyo si taal loo buriyo maxaa laga daba keenay milukum milukum baa waxay burisay tawkiidka lagu sii adkeeyey milukum waxay burinaysaa in la yidhahdo rasuulku bashar maahayna bashar waa shabbahayey qul inamaa ana basharun milukum laakiin khasaa'is baa la siiyey waxyaala uu la gaaryaho fadaa'ila yuuxaa ilaya waa lay ii waxyoodaa sidaa ku dheh marka waxaa la tilmaamay inuu bashar yahay oo bini aadam yahay oo bini aadamnimada kala mid yahay bini aadamku siduu wax u cuno ee wax u cabbuu wax u cunayaa wax u cabbayaa u seexanaya u caajisaya u xanuunsanayaa u daalayaa marna u firin fircoonaanaya wax u ilaawaya u bukoonaya wakhtiyada qaarkood ay dhici kartaa inuu dhaawacmo u dhimanaya sida bini aadamku u dhinto qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay xadiidka bukhaariga muxuu nebigu yihi sal allahu aleyh wasalam laa tuطrunii kama aطrat الnasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabd اllahi warasuulah ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama waa ciisa loo jeedaa nebi ciise alayh الsalaam ammaantiisa siday ugu talax tageen wax kaleba ma ihi anigu waxaan ahay addoon ayaan ahay inamaa ana cabdun faquluu cabd اllahi warasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii dhaha cabdullaahi warasuuluh dadka lunsan ee jahliga iyo dalaalku u kulmay qaarkood baa waxay yidhaahdeen iyagoo markaa sheegaaya ahlu tawxiidka radinaaya ayaa waxay yidhaahdeen xataa waxa weeye xadgudubkoodu wuxuu gaadhay muwaxidiintay sheegayaan inay rasuulka yidhaahdaan waa addoon oo ay risaaladii inay sheegaan ay addoonnimada ka hormariyaan taxqiiray nebiga xaqirayaan bay yidhahdeen cajladay ku duuban tahay dad cid cilmi isku tuhmay laakiin mustawahoodu heerkaa gaadhsiisan yahay oo doonaya inay radiyaan wax ayaa waxay leeyihiin risaaladda in cabdi laga hormariyaa waa taxqiir nebiga la xaqiraayo qadarkiisa iyo sharaftiisna meel lagaga dhacayo dee sidee loo gelaya axaadiista fara badane soo aroortay ilaa rasuullaahi muxamed baa cabdinimada hormariyey addoonnimadee sida xadiidka bukhaarigaba laa tuطirunii kama atrat nasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullahi warasuulah cabd llaahi warasuul wakadalika atexiyaatkay ku soo aroortay xadiidka ibn mascuud ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh wakadalika axaadiis kale ku soo aroortay sida xadiiska saxiixaynka man shahida an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah wa ana muxamada cabd llahi warasuuluh وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق adkhalahu allahu ljannata cala ma kana min alcamal xadiiska صaxiixa bal ee qur'aankay ku sugan tahay inuu rasuulku addoon ilaahay yahay qur'aankana miyaa laga leeshi see loo geli talow subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah tabaaraka aladii nazla alfurqaana calى cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا آيات متعددة وقرآنka ka mid ay ku soo aroortay inuu rasuulku addoon ilaahay yahay ahlucilmigu waxay yidhahdaan cabdun falaa yucbad warasuulu falaa yukadab walakin yuطaac wayutabac rasuulku waa addoon ilaahay maxaa laynaogu baraarujinaya addoon ilaahay markii la yidhi addoon ilaahay maadaama uu yahay lama caabudaayo isaga ila isagii baba addoone oo ilaahay caabudaaye wa rasuulun falaa yukadab waa rasuulo lama beeninaayo ee risaaladiisa waa la qiraya waa la rumaynaya walaakin yutac wa yutabac waa la aeecaya waana la raacaya qaala tacaala ilaahay wuxuu hi qul waxaad tidhahdaa laa yaclamu ma oga man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan iyo walardi cidda dhulka ku sugan alhayba haybka ma oga ila allah laakin illaahu yaclamu dalik ha yeeshe ilaahay waa og yahay yani haybka ama istinaaga inqiaac laga dhigo istinaaga waxaan ujeedaa laga dhigo marka mutasil oo la yidhaahdo qul waxaad tidhahdaa laa yaclamu ma oga man fi samaawaati cidda cirarka ku sugan dhammaantood iyo walardi cidda dhulka ku sugan alhayba haybka ma oga ila allah ay laa yaclamu alghayba axadun bay la quwo tahay balow ilaahay ku jirinba yani cirarkiiyo dhulka yaanu ku dhex sugnaanbe xagga quwada waxay la quwo tahay bay yidhaahdeen oo la macno tahay laa yaclamu اlgayba axadun marka bihada اlictibaar bay u noqonaysaa itiaal laa yaclamu اlgayba axadun ila allah gaybka cidi ma oga allah mooyaane cid kale ma oga allahunbaa og wamaa yashcuruuna ma dareemayaanoo ma oga dadku ayaana yubcauun goormaa la saarayaa ma oga goorta la bixinaya waa goorma kama warqabaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falamaa qadaynaa goortaanu ku xukunnay calayhi korkiisa almowta geerida oo geerida aanu ku fulinnay nebi sulaymaan maa dallahu ma tusin jinkii calaa mawtihi dhimashada sulaymaan dhintay ilaa daabbatu lardi arlada daabaddeeda mooyaane aboorka arlada ku sugan mooyaane cid kale jinkaa ma tusin oo ma garansiin bimacnaa uma sababin inay garato shinku inuu garto uma sababin yani abuurkaa mooyaane cid kale oo siduu ku garansiiyey ta'kul waxay cunaysay min sa'atahu ushiisay cunaysay nebi sulaymaan baa loo sakhiray jinka saas aawadeed jinku waa u shaqayn jiray shaqooyin ad adag oo dhibaato badan buu jinka u diri jiray يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات shaqooyin dhib badan bay qaban jireen wakhtigii geeridiisii markay soo xaadirtay jinka waa laga qariyey nebi sulaymaan inuu dhintay iyadoo nebi sulaymaan uu taagan yahay oo ushiisa uu ku tiirsan yahay ushuna dhulka ugu mudan tahay isaguna markaa isagoo taagan uu usha ku tiirsan yahay ayaa nafta laga qabtay sidii sidiibuu muddo badan u taagnaa jinkiina waxay islahaayeen waa nool yahayoo dee shaqadiinu kaantaroolayaa o idin eegayaa bay lahaayeen iyagiina shaqadii rafaadkee dhibaatada badnayd bay ku sugnaayeen muddo badan ilaa waxaa weeye ushiisii aboor ku baxay ushii markuu aboorku ku baxay ayaa dabeedna markaysa waxaan ushii markii dambe jantay dabeedna nebi sulaymaan baa dhulka ku dhacay waa u yimaadeen markaasay waxay ogaadeen mar hore inuu dhintay jinkuna intii hore waa istuhunsanaayo wuxuu islahaa aybka iyo waxa qarsoon waa og tihiin oo waa ka warqabtaan dhimashadii nebi sulaymaanba iyadoo nebi sulaymaan agtooda uu taagan yahay markay ogaan waayeen waxay garteen oo xaqiiqsadeen inaanay aybka ogeyn marka taasa aayadda lagu sheegaya falamaa qadaynaa goortaanu ku xukunnay calayhi korkiisa aanu ku fulinaa loo jeeda calayhi ay calaa sulaymaana nebi sulaymaan almowta geerida maa dallahu ma tusin jinka humtu waxay u noqonaysaa jinka calaa mawtihi ay calaa mawti sulaymaana geerida sulaymaan ma tusin ilaa daabatu lardi allada daabbadeeda mooyaane daabatulardi waxaa loo jeedaa waa alarada arada waa maxay waa aboorka ta'kulu waxay cunaysay ama daabat lardi waxay tusisay xaal ay cunayso min minsa'atahu ushiisa ay cunayso falamaa khara goortuu dhacay sulaymaanu arlada ku dhacay tabayanat iljinnu jinkii waxay caddaysteenoo ogaadeen an kaanuu yaclamuuna algayba ay annahu sha'niyin ama annahum yagu low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna alghayba qaarikaybka iyo waxa qarsoon og oo ka warqaba maa labisuu inaynay ku sugnaadeen fi lcadaabi yani marka cadaabkii bimacnaa dhibaatadii almuhiini wax dullaynaysay shaqadii adkayde cadaabta la mid ahayd inaynay ku jireen marka marba hadday cadaabtaa ku sugnaayeen oo ay dhibtaa ka bixi waayeen iyadoo sulaymaanma uu dhintay sulaymaanka shaqada u diraayey waxay halkaa ka garteen inaynay aybka ogeyn qaybka culammadu waxay yidhahdeen wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb xaqiiqi iyo qayb nisbi qayb xaqiiqi dadkoo dhanba ama khalqigoo dhanba qayb ka ah oo ka qarsoon oo ilaahay cilmigooda cilmigiisa la gaar yahay allah oo qurigu waxaa la yidhahda ayb xaqiiqi ayb muطlaqna waa la yidhahdaa iyo ayb nisbi ayb nisbi waxa weeye makhluuqaadka qaarkood marka loo eego nisbadooda ayuu ayb u yahay laakiin makhluuqaadka qaar marka loo eego ayb uma aha marka waxaa la yidhahda ayb nisbi ama waxaa la yidhahda ayb muqayad tan hadda ay garan waayeen shinku waxay ahayd qayb muqayad ah ama ayb nisbi ah waayo waa wax dhacay oo makhluuqaadka qaar ay og yihiin malagii nafta ka qabtayba waa ogaan laakiin iyaga jinka nisbadoodu ayb u ahaa marka aybka nisbiga in ayb lagu ilaaqana aayaddu daliil bay u tahay waxaa kaloo laga daliishanaya yani waxa weeye ciddii nisbadooda uu shaygaasi hayb u yahay inuu marka waxa weeye sheegto inuu og yahay waxay noqonaysaa iddicaau haybkii og yahay masalan guryahan inoo dhow waxa ku sugan iyo cidda ku jirtiyo waxa dhexdooda laga qabanaayo innaga nisbadeenna hadda hayb bay inoo taha waa inaga qarsoontahay ma ogin dadka ku sugan iyo waxay qabanayaan ma ogin waxay ku hadlayaan iyo waxay ku sheekaysanayaan kama warqabno inaga qayb bay inoo tahay laakiin kuwa joogay hadda arkaaya ee iyagu markaysa waxa taalacanaya ee waxa lagu hadlaayana maqlaaya ee qolka gudihiisaba ku sugan dee isaga nisbadiisa qaybu maaha isaga nisbadiisa qaybu maaha marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xataa qaybka nisbiga ah inaan jinka la ictimaadi karin aayadda waa laga daliishanaya wa tacaala ilaahay wuxuu uhi wacindahu allah agtiisoo keliya waxa ahaatay mafaatixu lgayb khasnadaha qaybka ayaa ahaaday laa yaclamuhaa ilaa huwa ma oga furayaasha qaybka ilaahay mooyaane cid kale ma oga mafaatixu lgayb furayaasha qaybka ama khasnadaha qaybka waxaa looga jeedaa waa shan umuurood sida axaadiista صaxiixaynka bukhaari iyo muslim ay fasireen oo waxay axaadiistaasi tilmaameen bukhaari iyo muslim soo wariyeen mafatixu اlgayb inay yihiin shan inay yihiin mafatixu اlgaybi hamsun laa yaclamuhuna ila اllah sida xadiidkii waxaa weeye markaa jibriil oo nebiga sala allahu alayh wasalam weydiinaayo saacadda ama qiyaamadu goortay dhacayso qaala hiya min khamsi alghaybi laa yaclamuhunna ila allah shanta haybkay ka midtoo allah mooyaane cid kale ma ogaa uma qara'a markaasuu nebigu wuxuu akhriyey sala allahu alayh wasalam ina allaha cindahu cilmu asaacati wayunazilu alghayfa wayaclamu ma fi alarxaam wama tadri nafsun maada taksibu hadaa wama tadri nafsun biayi ardin tamuut aayadaasaa nebigu sal allahu alay wasalam akriyey oo bilmunaasaba waxaynu baraarujinaynaa saynu wakhtiyo horeba soo sheegnay aayad qur'aana haddii la akrinaayo oo istidlaal la deliishanaayo looga jeedo ama masale in lagu sii xoojiyo looga dan leeyahay inaan basmalo iyo shaytaan iska naartoonna laga hormarinayn oo sunnadu ay tahay aayaddu in la bilaabo waayo rasuulku salى اllahu alayه wasalam waxa uhi hiya min khamsi اlgaybi laa yaclamuhuna ila اllah uma qara'a ina allaha cindahu cilmu الsaaca ma odhan nebigu salى اllahu alيyه wasalam acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ama siday dadka qaarkood yidhaahdaan acuudu biاllaahi yani dadka qaarkood ay yidhaahdaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi bacda qawlii acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim kada wakada in allaha cindahu cilmu الsaaca marka waktiga la odhanaayo isticaadada acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ama acuudu biاllahi الsamiic اlcaliimi min الshayطaan الrajiim laga hormarinayaa waa marka qiraa'o loo jeedo qur'aan akhris markaa loo dan leeyahay ee istidlaal mas'ale la deliishanaya aan looga dan lahayn waayo waxaa caddaynaysa sunnada camaliga rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidkan oo keliyana maaha axaadiis fara badan baa ku aroortay oo nabigu sala allahu alayh wasalam hal xadiis lama soo helaayo oo aayadu istidlaal mas'ale uga jeeday inuu u deliishado uu isticaado ka hormariyey shaytaan iska naar uu ka hormariyey laakiin wakhtigu markaysa waxa qur'aanka akrinaayo ee uu uga jeedo isticaadada iyada waa ka hormari jiray marka aayadda uu ilahay yidhi waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashayطaan arajiim waxaa looga jeedaa waxa weeye waa waktiga markaysagaa qiraa'ada loo jeeda almuhim rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam furayaasha qaybku inay shan yihiin marka shantaas inay yihiin shanta aayaddaa lagu sheegay saasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam sheegay marka shantaba ilaahay baa la gaara ogaalkooda ilaahay baa la gaala وعنده مفاتح الغyب أي علم مفاتح الغyب furayaasha aybkana waxaa loogu magacaabay umuuraha aybka way ugu sii mudan yihiin saasaa furayaasha aybka loogu magacaabay marka aayadda waxaa ku jira laba xasrinood ama laba koobis baa ku jirta waayo markii hore waxaa la wacindahu khabarkaa la hormariyey taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dib mariyo haddii la hormariyo koobis bay faa'iideeyaan waayo asal waxa u ah khabarka in la dibdhigo haddii mubtadihii la dambaysiyo khabarka la hormariyo xasrin waa laga qaadanaya laakiin macnahaasi waxa weeye inaan dadkooda fahmin baa laga yaabaa sidaas aawadeed ba haddana lasii adkeeyo xasrin kale laga daba keenay oo cid weliba fahmi karto laa yaclamuhaa ilaa huwa allah mooyaane cid kale ma ogaan allahna cid kale laguma labayn oo lama odhan ilaaha iyo rasuulkuunbaa og lama odhane allah oo qura og baa la yidhi aayaddii horena waa inaga kusoo marray walow kuntu aclamu lhayba lastakartu min alkhayri waxaa dadka ku tidhahdaa nebi moxamedow haddaan haybka ogaan lahaa iyo waxa qarsoon khayrkaan farabadsan lahaa khayrka ayaan badsan lahaa oo bimacnaa meeshii qodix igu mudaysaba waa ka fogaan lahaa laakiin waxa qarsoon ama iga daahan baanan ka warqabin umuuraha iyo siday u dhici doonaan aayad kale waatuu ilahay uhi qul maa kuntu bidacan min arusuli wamaa adri ma yufcalu bi walaa bikum waxaad ku tidhaahdaa yani rasuullada kii ugu horreeyey ma ihi qul maa kuntu bidca min arusuli wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum mana ogin waxa aniga laygu fali doono haddaan muxamed ahayn sidaa ku dheh waxa idinka laydinku fali doono laydinku samayn doonana kama warqabo marka nebigu sala allahu alayh wasalam qadarkaa loo waxyoodo mooyaane haybka wax kale kama ogeyn saas aawadeed caaisha oo ooridiisii ama xaaskiisii aadka u jeclaa ahaatay iyadoo markaysagaa la rafiiqo nebiga sala allahu alay wasalam la socota ghazawaadka qaarkood duulaanadii jihaadka qaarkood iyadoo nebiga la socota sala allahu aleyh wasalam ay soo noqdeen oo madiine ku soo dhow yihiin ayaa waxaa ka luntay qilaado ay qoorta gashan jirtay markaasaa tii loo nagaaday markaasuu nebigu sala allahu alay waslam asxaabta qaarkood u diray inay soo baadhaan markaasay dabeedna waayeen oo ka kuusteen markaasaa la doonay in la yska tago awrkii un baabaa la kiciyey isagoo awrkaa ku fadhiyey halkuu awrku ka kacayadoo ku sugan baa la arkay fabacasna albaciira aladii kuntu calayhi faida alqilaadau taxtahu xadiiska bukhaariga caaisha waa tasiya marka nebigu ma ma ogaan in waxa la baarayaa halkan ku sugan tahay marka cilmulhaybka waxa loo waxyooday mooyaane wax kale kama warqabo xadiiska mafaatix lhayb isagaa baynoo keenaya gabadh baa nabiga ammaantay sala allahu alayh wasalam markaase waxay tihi wa nabiyun yaclamu ma fii hadin waxaa nagu dhex sugan nebi og waxa berri dhici doona nebigu waa diiday hadalkaa hadalkaa gabadhaasi ay ku baraanburtay nebigu waa diiday sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga bimacnaa anigu kama warqa buu nebigu sala allahu alayh wasalam saasuu sheegay waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faquluu xataa inama alghaybu lilah wax kalaba maahe alghaybu ay cilmu lghaybi ogaalka haybku ilaahay unbuu u sugnaaday cid kale ma ogaa wa tacaala ilaahay wuxu uhi walilaahi ilaahay buu u sugnaaday hayb samaawaati haybka markaa cirarka waalardi iyo haybka dhulku allah buu markaa u sugnaaday waqaala tacaala ilaahay wuxuu idhi caalimu lghaybi ilaahay waxa qarsoon waa ka og bimacnaa khalqiga ka qarsoon isaga waxba kama qarsooneen falaa yudhiru ma muujinaayo calaa haybihi haybkiisa iyo waxa qarsoon ee allah uu qariyey axadan cidnaba uma muujinaayo ilaa man irtadaa min rasuulin miduu ka raalli noqdo rasuula mooyaane cid kale u muujin maayo rasuulkaana qadarka loo waxyooday keliya ayuunbaa la ogeysiya uu rasuulku og yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi qul illaahu aclamu bima labisuu qul waxaad tidhahdaa allahu ilaahay baa aclamu u aqoon badan bimaa labisuu waxay ku sugnaayeen bimaa labisuu ay bimuddati lubsihim muddaday ku sugnaayeen ilaahay baa markaa u ogaal badan lahu ilaahay buu u sugnaaday haybu samaawaati waxaa cidharka ku qarsoon ogaalkoodaa u sugnaaday ay cilmu haybi samaawaati iyo waalardi waxaa cirka ku qarsoon cirarka ku qarsoon iyo waxa dhulka ku qarsoonba ilaahay baa ogaalkoodu u sugnaado rabbi unbaa og wa cabdillaahi bni cumar oo cabdillaahi bni cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma ilaahay labadoodaba ha ka raali noqdo cabdillaahi iyo cumar be qaala inuu yidhi cabdullaahi qaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka ilahay wuxu uhi mafaatixu lhaybi mafaatiixu lghaybi furayaasha haybku khamsun shan weeye laa yaclamuuhunna shantaa ma oga ila allaahu allah mooyaane cid kale ma ogaa allahun baa og laa yaclamu axadu maa yakuunu fii hadin ila allah laa yaclamu ma oga axadun cidnaba maa yakuunu waxa xasilaayo dhacaaya fii hadin berri dhacaaya gudaheeda ila allaahu allah mooyaane cid kale ma ogaa walaa yaclamu axadun cidnaba ma oga maa yakuunu fi larxaami waxa ilmogaleennada ku sugnaanaya ila allahu allah mooyaane cid kale ma ogaa ilmogaleennada waxa ku jiraa waxay yihiin lab dhadig waxay yihiin dhicis dhammays waxay noqonayaan inay noolaan doonaan iyo inay dhiman doonaan yacni allah mooyaane cid kale ma oga shaqi iyo saciid waxay yihiin allah mooyaane cid kale ma oga walaa taclamu nafsun nafna ma oga maadaa taksibu hada maxay shaqaysanaysaa berri berri maxay fale ama maxay samayn naf ogi ma jirto hadanna waxaa looga jeedaa wakhtiga mustaqbalkee soo socdaa loo jeedaa walow saacad dabadeed baa noqdee walaa tadri nafsu nafna garan mayso biayi ardin dhulkeebay tamuutu ku dhimanaysaa dadka qaarkood waxay sameeyaan inay yidhaahdaan yani xabas inay yidhaahdaan xabashayda intaan qoto ayaan ilaahay ku dul caabudayaa aan agteeda ku cibaadaysanaya marban aan xasuusanaya xabaasha eegayaa bal siday tahay qaarkood ay sameeyaan markaysaga marba xabaasha inay yaro galaan oo bal ay yaro jiifsadaan si ay u xasuustaan bal marka la dhigi doono waxyaalaha noocaas waa wax baaila hareecada waxa wey wax ku sugan maaha waa bidco waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisu xabaalahooda may sii qodan xabashana ruux inuu iska jiibjiibsado waxa weeye ma aha inuu ku cibro qaato xabaalaha soo booqdo oo u xasuusto markaysaga ku cibro qaato dadkii markaysaga waxaan yani ka aqoonta badnaa ee ka kartida badnaa ee ka xoolaha badnaa meeshay markaysaa waxaa ku dambeeyeen kuwii telin jiray boqorrada ahaa kuwii akhniyada ahaa iyo hodannada ahaa iyo meeshay galeen yani waxa wey waa in lagu cibro qaato oo lagu xasuusto geerida geerida waa in lagu xasuusto waxaana la sheegaa dadka qaarkood inay beledada qaarkood ama meelaha qaarkood ay dhacday inay xabaashii siday marba iyagu isugu qiyaasayeen markii dambe ay ku duntayba marka calaa kulli xaal waa bidco wax rasuulku sala allahu alayh wasalam sameeyey ma aha ruuxii oo nool inuu xabaal sii qoto oo dabeedno markaysagaa uu yidhahdo korkaydaan ku cibaadaysanaya waa midda kale ruux maba garanaayo meeshuu ku dhimanayo muxuu xabaal sii qotaa yaa u sheegay halkan inuu ku dhimanayo haddabaad sii qodan lahayd marka hore waxaa ka horraysa inaad garato meeshaad ku dhimanayso ruuxuna beled aanu joogin iyo dhul aanu joogin haddii markaysagaa yani ajashiisu ay ku qoran tahay oo xabaashiisu markaysagaa beled kale ay tahay markaa inuu ku dhinto oo halkaa lagu xabaalo dan baa loogu yeelaa sida xadiis ku soo aroortay imaam axmed soo wariyey ina allaha idaa araada qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu ilayha xaaja ilaahay hadduu doono ruux nafti ruux naftiisa inuu ku qabto dhul dan buu dhulkaa ugu yeelaa markaasuu dabeedna ruuxu wuxuu is yidhahdaa dan heblaayo dhulkaa ka soo qabso soo wuxuu u socdaaba danta maahee inuu ku dhintu u socdaayo waanu iska warqabin markuu tago ayaa waxa way dabeedna naftii laga qabtaa xalooshiisii buu dee tegi isagu laakiin wuxuu islahaa cindigiisa dee dan heblaaya ad u socotaa walaa yaclamu axadun cidnaba ma oga mataa yaji'u almaطaru goormuu roobku imanaya ila allahu allah mooyaane cid kale ma ogaan walaa yaclamu ma oga mataa taquumu saacatu goortay qiyaamadu kacayso goormay qiyaamadu kacaysa ila allahu allah mooyaane cid kale ma ogaan akhrajahu bukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo saaray fii arbacati mawaadica afar meelood oo saxiixa ka mida ah kusoo saaray wahiya kamaa yeli waana sidaa soo socotaa kitaabu listisqa waa kusoo saaray yani tafsiru suurati alancaamna waa kusoo saaray oo kusoo wariyey tafsiir suurati lqmaanna waa ku soo wariyey kitaab tawxiid oo saxiixa ka midana waa ku soo saaray wa akhrajahu axmed imam axmed baa xadiidka soo saaray biisnaadin saxiix qultu wa min hadihi alaayaati aayadahan markaa xaggooda alkariimaati sharafta leh iyo walxadiisi nabawiya xadiidka markaysagaa nebiga loo nisbeeyey ee ashariifi sharafta leh xaggiisa yatabayanu waxa caddaanaya lilqaari'i ka qur'aanka akrinaaya ama ka wax akrinaayaba dheh lilqaari'i ka wax akrinaaya waxa u caddaanaya ee allabiibi caqliga leh buطlaanu maa calayhi baatilnimada kii ay ku sugan yihiin alkohaanu kuwa markaa kaahimada ama faariya ama farreeya ama fooxiya iyo waalcaraafuuna kuwa curaafeeya iyo waalmunajimuuna kuwa xidigiya oo min addajali been ah watadliili iyo baadiyayn ah markaasuu dabeedna wuxuu sheegay bilaadulyaman dhulka yaman markaysaga waxaan yani kuwo yani kaahima ah oo lagu yaqaano sida mahdi amiin وصaaxibaة الwasuuf iyo wاlmajabati وaquwayrin waa dad markaysa waa markaa magacyadoodu wey dad kaahima rag iyo dumarba leh وaغayrihim iyo cid kaleo min alkuhaani kaahimada ka mida kuwa غaybka ka warrama ama fooxiya ama faaliya ama fareeya وأnnahu laa yaclamu اlغayba yo inaanu غaybka ogayn ayaa u caddaanaysa axadun cidnaba ila allahu waxdahu ilaahay mooyaane cid kale aynay ogayn laa shariika lahu yani xaalaanu ilaahay wadaaga aanu lahayn waxdahu xaaluu ilaahay keligii yahay laa shariika lahu xaalaan wadaagana lahayn ayuu ilaahay keligii cilmulghaybka og yahay oo cidi aynay la ogayn markaa saas yadaa wey waa in saa loo ictiqaadiyaa loo rumeeya ruuxa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 التوكل على الله وحده إن لا ترسرت إن واجب تهي على الله الله لا ترسرت وحده حال إلهي كلي هي لا ترسرت أي هذا مبحثه قال الله تعالى الله وحول فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت هداد قوانسته oo allah ku kalsoonow oo isaga cusko ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa tala saarta isaga isaga tala saarta ayuu jecel yahay marka faida cazamta waxaa loo jeedaa markaad arrinkii cid kala shawrto oo tashi aad samaysaan oo waxa aad go'aansataan yacni ku dhaqaaji oo fuli ilaahayna tala saaro taasaa laga tilmaamaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi faacrid canhum ka jeesa xaggooda watawakal cala allaah allah tala saaro wakafaa billaahi wakiila allah baa ku filan wakiilan ay min jihati wakiil mid wax ilaaliya ama mid la tala saarto xaggiis allah baa ugu filan waxaa kaloo loo fasiray in la yidhaahdo waxaa macnuhu u dhacayaa ay kafaakum allahu sharahum allah wuxuu idinka ilaalinaya idinka kaafinayaa sharkooda wakiilan xaaluu yahay mid wax ilaalinaya saana waa loo fasir wa tacaala ilaahay wuxu uhi wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakl calى allah wain janaxuu hadday iishaan gaaladu lisalmi nabadgelyada ay u iishaan iyo heshiiska oo heshiis ay u iishaan يهشيسك وهشيس أيو إيشان إن هشيس قادتان فاجنح لها أدنأوا إيلو آه هشيسكس وتوكل على الله الله تلصاره إنه إلهي هو السميع وكمقلك بدن العليم علمك بدن marka heshiiskii gaalada lala qaadanayay waxaa lagu xidhay shardi shardigaasi wuxuu yahay waa inay gaaladu ka horeeyaan codsiga heshiiska la codsanaayo mafhuumka shardigana waxaa laga fahmayaa inay muslimiintu inay ku horeeyaan oo iyagu yidhahdaan heshiis baanu doonaynaa inaynay ahayn ee eh, ilaaba ilaa waa inay gaaladu ka horeeyaan markay gaaladu ka horeeyaan iyagoo codsadaan markaas waxaa la yidhi ka aqbala aadna u ilo yani heshiiska calaa kulli xaal laakiin taasi waxay ku saabsan tahay waa fii xaali quwa muslimiintu markay xoog badan tahay bay ku saabsan tahay laakiin muslimiintu hadday laga xoog badan yahay oo laga awood badan yahay xagga maadi ahaan oo gaaladii ay gacanta sare iyo awoodda leedahay ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen inay heshiiska codsadaan muslimiintu wax dhibi kuma sugnaan wax dhibi kuma sugnaan laakiin xaaladda fii xaali quwa ay joogaan ay xoog badan yihiin xaalka noocaas ah amaba awooddu ay iscelcelinayso xaalka noocaasa ah ha kaga horaynina codsiga heshiiska la codsanaayo taasaa laga tilmaamaya sida culamada muxaqiqiintu ay tilmaameen waayo waxaa la eegayaa xaaladda maslaxada iyo mafsadada la eegaya maslaxada iyo mafsadada ayaa la eegaya waxaana la ogsoon yahay haddii aslaxay u tahay muslimiinta yani heshiisku inay waxa weeye codsanayaan inayna dhibaata ku suganayn sidii muslimiintuba xaaladii hore ay u codsan jireen wakhtiyada qaarkood amaba ay soo jeedin jireen in la codsado aswat laxzaabba nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu soo jeediyey oo laba sacad kala tashaday in qolada reer khatafaan ee gaashaanbuurta gaalada ku jirtaa in iyaga la kala jabiyo oo qolada reer khatafaan loo bandhigo heshiis oo la yidhahdo idinku gaashaanbuurta ka baxa qoladan quraysh isu kaaya daaya heshiisna inagu hayna dhex maro weliba sanad kastana waxaanu idin siin doonaa xoolo oo timirta ka soo baxda madiina marka saddex madax loo qaybiyo ama saddex dalool ayaanu sanadkii kastaba dalool idin siin doonaa rasuul lahi moxamed allahu alay wasalam sidaasuu soo jeediyey laba sacad baanu kala tashaday waxay ku yidhahdeen laba sacad sacd ibnu mucaad wa sacd ibnu cubaada yaa rasuul arrinkani ma arrin waxyi abaa oo ilaahay ku amray mise waa arrin annaga aan aawadaya u yeelayso oo bimacnaa tala ah dabeedna nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waxaan arkay carabi inay meel keliya idinka soo wada tooganayso oo idin wada heshiisay baan arkay marka waxaan jeclaystay inaa idinka kala jebiyo bimacnaa dagaalka idinla wada dagaalamayaan inaa idinka kala jebiyo oo qaarkood idinka baajiyo inay idinla dagaalamaan ayaan jeclaystay markaasaa laba saacad waxay yidhahdeen yaa rasuul lah nimankan waxaan isla ahaan jiray mushrikiin oo gaalaanu isla ahaan jiray awhaanta ama sanamada ayaan wada caabudi jiray iyadoo caynkaas ay tahay midhaha madiine ka baxa ama timirta madiine waxay naga iibsadaan mooyaane ama ruux ka midii oo noo hoyday waxaanu martisoor u siina mooyaane xabad kale nagama dhadhamin jirin yani wax baada nagamay qaadi jirin maantoo ilaahay islaamnimada nagu ciseeyey iskama siilayno xoolaa yani dagaal baanu ku kala sad qaadayna almuhim waxaynu u rasuulku sala allahu alayh wasalam arrinkaas waxa weeye uu ku taliyey in la yeelo waxaa laga qaadanayaa arrin xaaraana inaanu ahayn ay tahay wax bannaan ayaa laga qaadanaya marka waxa wey calى kuli xaal wain janaxuu liلsalmi fajnax laha waxay ku saabsan tahay waa fi xaal quwa laakiin xaaladda muslimiintu iyagu xooga badan aynay lahayn ama awooddooda aynay badnayn xaalka noocaasa wax dhibi kuma sugna inay heshiiska codsadaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watawakl calى اlxayi اladi laa yamuut watawakl tala saaro cala alxayi ka noole allah ah alladii kaasoo laa yamuutu aan dhimanaynin kaa tala saaro wasabbix bixamdi wasabbix ilaahay nazah oo xumaanta ka dheeree oo ka huf bixamdihi xaalaad ku ladhayso mahadnaqa aad rabbi u mahadnaqayso wakafaa bihi allah baa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyadooda khabiiran yani min jihati khabiir ama xaaluu khabiir yahay oo u aqoon badan yahay dembiyada addoommihiisa ayuu allah ku filan yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watawakal tala saaro ala aiizi cala alcasiizi ka qaalibka awoodda badane wax la midii aanu jirin ee alraxiimi naxariista badan kaa tala saaro allah tala saaro alladii yaraaka xiina taquum alladii kaasoo yaraaka ku arkaaya xiina taquumu goortaad istaagaysa ku arkaaya wa taqallubaka ay wa yaraa taqallubaka arkaaya isgedgedigaaga fi saajidiina ay fii jumlati asaajidiina kuwa sujuudaaya yacni jumladooda yacni adoo ka mid oo ku dhex jira gedgedigaad isgedgedigaysana waa arkaya oo mar waxa weeye aada fadhiisanayso mar sujuudayso mar aad rukuucayso fi saajidiina laga tilmaamaya ay fi lmusaliin min baabi iطlaaqi الsujuud wa iraadati الصalaa inahu ilaahay huwa الsamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu cilmiga badan marka waxaa la yidhi aladi yaraaka xiina taquum ay taquumu min الnawm ama taquumu liلصalaaة wa taqalubaka fi الsaajidiin yani dadka sujuudaya jumladooda adoo ka mida gedgedigaad isgedgediyaysee marba aad xaal samaynaysana taa ilaahay waa arkayaa waana kaa jazaynaya waa ka abaalmarinaya qaar baa waxay yidhaahdeen wa taqallubaka fi saajidiin waxaa loo jeedaa ay yacni dhabarrada kuwa sujuudaaya gedgedigaad ku dhex gedgadoomaysa halkaa ku dhaqdhaqaaqaysana ilaahay waa arkaya markaasaa waxay yidhaahdeen bacdu suufiya aayadda waxaa laga deliishanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam waalidadii inay wada muslimiin ahaayeen ay dhammaantood ahaayeen saajidiin ahaayeen oo ruux aan muslim ahayn inaanu ku jirin baa laga qaadanayaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal aayaddu daliil uma aha mas'aladaas daliil uma aha fi saajidiinna loogama jeedo yani ay fii aslaabi saajidiin dhabarada kuwa sujuudaaya waa arxaami saajidaat lagama tilmaamaayo loogama jeedo fii aslaabi saajidiin lagama tilmaamaayo ee waxaa looga jeedaa jumlada dadka sujuudaaya ku dhex sugnayd baa laga tilmaamaya marka fi saajidiin fii jumlati saajidiin baa laga tilmaamaya nebigana sal allahu alayh wasalam waalidadii wada muslimiin may ahayn oo qaar gaalnimo ku dhintay jira oo ay adiladu inoo sheegtay waxaa ka mid ah xadiidka muslim saxiixa ku wariyey ee uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ina abii wa abaaka fi nnaar uu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam aabbihi inuu naarta gelaayo waayo nebiga aabbihi wuxuu ku dhintay isagoo asnaamta caabudaaya ayuu dhintay xadiidka la sheegay ee odhanaya nebiga aabbayaasha labadiisii aabbe waa loo soo nooleeyey aabbihii hooyadii oo inta la soo rumeeyeen xadiidkaasina waa xadiis baail ah yani waxba kama jiraan waa xadiis baila ah marka isagaa weeye marka inta axaadiiskii saxiixaha laga tago in la yidhahdo axaadiis baila ah ama mawduuca ayaan qaadanayaa dee waa arrin aan sax ahayn waa arrin aan sax ahayn waa midda kale ruuxu markaysaga haddii uu dhinto yani noolaynta loo soo nooleeyaa noolaynta lasoo nooleeyaa dee uma faa'iidaynayso in towbadda laga aqbalaayo waayo waatuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ina allaha yaqbalu tawbata cabdi tawbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay wuxuu aqbalayaa towbadda addoonkiisa inta aan addoonkaa naftiisu aynay soo gaadhin kalxamaha intaynay soo gaadhin tawbaddiisa waa la aqbalaya oo ilaahay tawbaddaa waa aqbalaya waxaa laga fahmayaa haddii ruuxa naftu ay iska soo gurto oo jidhka kale ay ka soo baxdo oo kalxamaha soo gaadho wax tawbada xaaladdaa inaan laga aqbalayn haddii ruuxana waxa weeye inta la dilo oo naftiisa ay markaysagaa yani soo gaadho xaalat alkarqara ay kalaxmaha soo gaadho haddana la soo nooleeyo dee waxa weeye qarqara wa ziyaada waa tahay saas aawadeed towbadda uu xaaladdaa toobad keenaa dee maqbuulo noqon mayso maqbuulo ma noqonayso xadiiskii صaxiixina wuxuu inoo tilmaamayaa ina abii wa abaaka fi الnaar wakadalika xadiidka kale muslim صaxiixa kusoo wariyay isaguna wuxuu tilmaamayaa in uh, nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ilaahay baan fasax weydiistay inuu ii ogolaado ii fasaxo xabashii hooyaday inaan soo booqdo ama soo siyaarto dabeed waa lay fasaxay waxaan haddana ilaahay fasax weydiistay inaan ilaahay dembi u weydiiyo in lay ogolaado layma fasixin baa nabigu yihi sal allahu alayh wasalam xadiidkaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey hooyadii hadday islaamnimo ku dhiman lahaydna waa loo oggolaan lahaa inuu ilaahay dembidhaaf weydiiyo wakadalika xadiidka kale isaguna saxiixi wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam abu aalib markuu sakaraadaayey inuu u tegey oo ku yidhi yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerkayu laa ilaaha ila allahu dheh kelmadan ilaahay agtiisa kaaga doodo dheh dabaad marka abu jahl iyo cabdullaahi bnu abi umaya ayaa ag joogay deedna waxay ku yidhi atargabu can millati cabdiilmualib diintii cabdulmualib miyaad iska nacaysaa markii ugu dambaysay wuxuu ku dhawaaqay abu aalib huwa calaa millati cabdilmualib ama calaa millati alashyaakh yani waxa weeye diintii cabdilmualib baan ku sugnahay buu ku dhawaaqay marka diintii cabdilmualib inay shirki ahayd iyo gaalnimo ayaa laga qaadanaya oo tawxiid aynay ahayn waayo hadduu tawxiid ku dhiman lahaa cabdulmualib dee nebigu wuxuu odhan lahaa sal allahu alayh wasalam diintii cabdilmualib waa tawxiido waa taan ugu yeedhayo saasuu odhan lahaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay soo naqliyeen ijmaac in cabdilmualib mushrik isagoo ah inuu dhintay waxaa ka mida ah culamada soo rartay ibnujawsi kitaabkiisa mawduucaadka sidaasuu ku soo naqliyey ama ku soo raray ijmaac culamado dhan isku waafaqsan yihiin aan wax khilaafi ku sugnayn inuu ku dhintay gaalnimo adif ilaa dalik ibraahim aabbihii oo aazar ah isaga laftiisuna waxaa weeye shirki iyo gaalnimo ku dhintay nebigana nasabkiisu sala allahu alayh wasalam wuxuu galaa nebi ibraahim buu galaa marka waxaa weeye calaa kulli xaal in daliil tashaabuh ku sugan yahay la cuskado adilada sariixa ee waadix muxkamaadka ana laga tagaa waxay ka mid tahay yani waddooyinka lagu yaqaano iyo caadada lagu yaqaano ahlulbidaca faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna ma tashaabaha minhu bitigaءa alfitnati wabitigaءa ta'wiili وqاaل تaعaaلى ilahay wuxuu uhi fatwakl calى اllahi allah tala saaro inaka adigu calى اlxaqi اlmubiin waxaad ku sugan tahay xaq xaqaasoo almubiini wax caddaynaya ama cad ayaad ku sugan tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow in kuntum aamantum billaahi haddaad tihiin qaar ilaahay rumeeyey facalayhi tawakaluu allah oo qura tala saarta in kuntum muslimiin haddaad muslimiin tihiin allah oo qura tala saarta faqaaluu waxay yidhahdeen cala allahi tawakalna allah oo qura ayaanu tala saaranay rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan fitna hanooga yeelin qaar ay fitneeyaan lilqawmi aalimiin ay maftuuniina qaar la fitneeyey hanaga yeelin oo lilqawmi dadka aalimiinta ay fitneeyaan ay diinta markaa ka saaraan oo dhibaan wanajina na badbaadi biraxmatika sababta naxariistaada nagu badbaadi min alqawmi duulkii naga badbaadi alkaafiriina gaalada ahaa wanajinaa biraxmatika waa tawasul ilaahay sifaadkiisa lagu tawasulaayo rabbi lagu baryaayo weeye taasna waa mashruuc oo waa bannaanta wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuuna baqaayay labadaa ninoo ancama allaahu calayhima ilaahay uu u nicmeeyey udkhuluu calayhim albaaba u soo gala oo albaabka uga soo gala nimankaa jabaabirada ah ee magaaladaa ku sugan albaabka uga soo gala faidaa dakhaltumuuhu haddaad soo gashaan albaabkaas fainakum haalibuun waxaad tihiin qaar markaa gacan sarraynayo haalib noqonaya wa allahi fatawakkaluu allah oo tala saarta in kuntum muminiin haddaad mu'miniin allah oo tala saarta wa tacaala ilaahay wuxuu ihi qaalat lahum rusuluhum qaalat waxay tidhi lahum yaga waxay ku tidhi ummadahaas rusulhum rasuuladoodii waxay ku yidhaahdeen in naxnu ilaa basharun milukum intu waa naafiyo oo diidmaa looga jeedaa in naxnu ay maa naxnu anagu ma nihin ilaa basharun bini aadam mooyaane bini aadamkaasoo milukum idinka idinla mida mooye wax kale ma nihin walaakina allaha ha yeeshe ilaahay baa yamunu ku galladaysanaya calaa man yashaau cidduu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mida ayuu ku galladaysanaya u nicmaynaya wma kaana lana an naأtiyakum bsulطaanin wamaa kaana lanaa nooma suuragal aha an naأtiyakum bisulطaanin xujo iyo daliil inaanu idinla nimaadno xaal axwaasha ka mida ila biidni illaah xaalaanu nahay qaar ku lamaan ilaahay fasixiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane xaal kale inaannu idinla nimaadno daliil ma suuragal aha oo idinlama imanayno ee waqtigaanu daliil idinla imanayna waxay noqonaysaa uun mar ilaahay noo fasaxay oo qadar ahaan noogu ogolaaday inaanu xujo iyo mucjizo la nimaadno subtaankana waxaa looga jeedaa waxa weeye waa aayad nebinimada caddaynaysa wa cala allahi falyatawakali lmu'minuun allah oo qura ha tala saartaan kuwa mu'miniinta ahi wamaa lanaa anlaa natawakkala cala allahi wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday ay ayu shayin habata lana anlaa natawakala cala allah yani waxaa noo sugnaadee lagu kelifayaa waa maxay inaanu allah tala saaran weyno waqad hadaana iyada oo ilaahayna hanuuniyey wlxaal qad hadaana oo allahna hanuuniyey subulana wadooyinka iyagii nagu hanuuniyey walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna walanasbiranna sabirne oo sabirne oo waa sabraynaa calaa maa aadaytumuuna calaa maa aadaytumuuna dhibaatada ana dhibteen waa ku sabraynaa wa cala allahi falyatawakkal limutawakkiluun allaha oo qura ha tala saartaan kuwa tala saaranaya atawakul waxa weeyaan alictimaadu cala allah والثقة به مع الأخذ بالأسباب المباحة أو المشروعة توكل تعرفها وحا لا يراهدا وإن الله لغو كالصونادو أو إساق الله iyadoo asbaabta shareecadu bannaysay ama sharciyaysay la qaadanaayo asbaab xaaraana in lala yimaadaa tawakulka kama mid aha asbaabta in laga tagaana tawakulka kama mid aha asbaabta shareecadu bannaysay amaba ay sharciyaysay waa in asbaabtaa la qaataayoo lala yimaadaa nataa'ijta iyo waxa ka dhalan doonana waa in allah la tala saartaayoo la cuskadaa taasaa waxaa la yidhahdaa tawakul tawakulkuna waajib weeye waa faral farallada ka mid ah wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin saas aawadee bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen shuruudda iimaankay ka mid tahay in allah la tala saarto oo qofka mu'minka ah lagama maarmaan weeye qadar tawakuli inuu ku sugan yahay saas aawadeed bacd alculamaa waxaabay ku tiriyeen yani iimaanka asixitaanka uu asaxayo tawakul in loo shardinaayo culamada qaar waa ku tageen iyagoo ka qaadanaya wa allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waana sidaad mooddo inuu ishaarayo ama tilmaamaayo saaxibu fatxi lmajiid cabdiraxmaan ibnu xasan sharaxiisa kitaab tawxiidka uu ku sharxaayo almuhim tawakulku waa faral farallada ka mid ah oo mu'miniintu inay allah tala saartaan waajib bay ku tahay aad iyo aad loo adkeeyey wa can cumara ibni اlkhaaab cumar ibn khaaab waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu anahu samica nabiy allahi inuu cumar maqlay nebiga ilaahay sal اllahu alayh wala alih wasalam yaquulu xaal uu odhanaayo ayuu maqlay nebigu cumar baa maqlay low anakum tawakkaluuna haddaa idinku ahaan lahaydeen qaar tala saaranaaya cala allahi allah tala saaranaaya xaqa tawakulihi tala saaradka uu xaqa u leeyahay low أnakum tatawakkaluuna calى اllahi xaqa tawakulihi larazaqakum waa idin arsaaqi lahaa kamaa yarzuqu الطayra siduu shimbiraha u arsaaqayo kale ayuu idin arsaaqi lahaa shimbiruhu maxay samaysaa tagduu waxay ka lahdaa khimaasan xaalay gaajoonayso oo caloolo laaban tahay yani khimaas waxaa looga jeedaa caloshaa maran gacaloosha hadday maran tahayna way godmaysaa taqduu waxay ka lahdaa shimbirahaasi khimaasan xaalay calool laaban tahay oo gaajoonaysaay ka lahdaa wa taruuxu waxay soo rawaxdaay oo soo noqotaa bitaanan xaal ay dheregsan tahay xadiiun xasan waa xadiis xasan akhrajahu tirmidiy fi zuhdi tirmidi wuxuu ku soo saaray zuhdiga oo jaamica ka mida baabka saddexiy soddonaad wa ibnu maaja fi الzuhdi ayضa ibnu maajahna wuxuu ku soo wariyey kitaab الzuhdi oo isaguna sunanka ka mida baabka afariyo tobnaad wa axmedu imaam axmedna musnadkiisuu ku soo wariyey walafdu lahu lafdiguna imaam axmed buu u sugnaaday marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa tawakulka asbaabta in la qaataa